على رسول الله اللهم وفقنا لما تحب وترضى وبعد waxaynu maanta bilaabaynaa fatxu maka ama khaswadii ama dagaalkii uu nebigu calayhi salaatu wasalaam ku furtay magaalada maka loo yaqaano saynu soo sheegnay nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu la galay heshiis nimanka quraysh ah oo sheegayay muddo toban sannadooda inuu dagaalku joogsado waxaa kaloo quraysh heshiisyada lala galay ka mid ahaa in qolo walba oo qabaa'ilka kale carbeeda ciddii taraf ama koox kooxaha ka mid a heshiiskaasi la gashaa inuu u soconayo waxaynu kaloo soo tilmaamnay in nimanka bani bakar la yidhaahdaa iyo nimanka khusaaco la yidhaahdo laba is hayay ahaa inay heshiiska ka galeen labada dhinaca kale qolana nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam ay la gashay khusaaca qolana ay raacday quraysh oo quraysh la gashay halkan waxaa dhacay markaas oo haswadan sababteedu waxay ahayd bay dhahdaan culammada taariikhdu sida uu ibnu kaiir can ariiq ibnu isxaaq uu ka soo aroorinayo weliba sanad la leeyahy waa xasan lidaati waxaa lagu tilmaamaa in nimanka la yidhaahdo quraysh ayaa buriyey cahdigii iyo reer banu bakar marka laysku daro sababtuna waxay ahayd baa lagu tilmaamaa bani bakar iyo khusaaca isdilay horta waxaa ka dhexayn jiray ta'raad horoo qabaliha ah, yacnii laba qabiiloo dagaallo badani hore usoo dhex mareen ayay ahaayeen oo aanooyin hore ay jiraan dabeetana nimankii reer bani bakar baa maalin maalmaha ka mida ah waxay idhaahdeen wallaahi nimankii khusaaca waa cidlaynu ka helayna aan weerar ku qaadno goor habeennimo weerar kusoo qaadeen baa la yidhaahdaa oo ceel la yidhaahdo alwatiir oo ay nimankani ka cabbayeen lagu weeraray ilaa iyo laga soo saaray meeshii ay deganaayeen ama ceelkii laga soo bixiyey oo la soo eryaday oo maka la soo geliyey waxaa la yidhaahdaa qurayshi rag iyo hub iyo fardamo way ku taageertay qabiilkii reer banubakar ah hoostay ka siiyeen baa la idhaahdaa hub badan iyo rag iyo waxaasi oo dhan eh, walidaalik ayaa waxaa dhacay qadiyadaasi markay dhacday ee khusaaca waxay soo qabteen nebiga calayhi salaatu wasalaam nin bay soo direen camar ibnu salim alkhusaaciyi nin la yidhahdo ayaa madiine loo soo diray ninkaasi nebiga calayhi salaatu wasalaam buu u yimi waxay culamaai taariikh sheegaan gabay buu ka hor bilaabay nebiga markaasi uu leeya yaa rabbi inii naashidun muxammada xilfanaa wa xilfa abiihi اlatlada qad kuntum wuldan wa kunnaa waalida uma taaslamnaa walam nanzic yadda gabay buu tirinaya uu leeya ilaahayow waxaan maanta yanii munaashada ku samaynaya wax ka codsanaya muxamed waxaanan kaga codsanayaa heshiiskii annaga iyo isaga aabbihiiba noo dhaxeeyey oo waataynu nidhi reer banu haashimiya marka horeba heshiis ka sii dhexeeya jira khusaaca idinku waxa ahaydeen buu leeyay wuldan carruur ba ahaydeen wa kunnaa waalida annana qoladaydan dhashay baanu ahayn oo waxaa la yidhaahdaa khusaaca islaana baa dhashay baa la yidhaahdaa eh, ummu cabdimunaaf ahayd baa la yidhaahdaa yacnii islaan khusaacada qabiilkaa ka dhalatay ayuu qabi jiray qusay gabay buu soo tiriyey markaasi uu leeyay sidii baanu weli heshiiskii ugu jiraa oo weliba intaa islaamnimana noo dheerto aanu islaamnay buu leeyahay oo wax kaloo haba yaraatee dhibi ma dhicin waxaa la yidhaahdaa gabaygan markuu nebiga calayhi salaatu wasalaam ka hor tiriyey gabaygu waa gabaygu kaga warramayo in la weeraray in dhib loo geystay in heshiiskii ay qolada kale buriyeen inay xilfi wadaag ahaayeen inuu doonayo in loo gargaaro gabay uu noocaa u tirinaya ninkani weeyaan ninkani gabaygiisii markuu dhammeeyey baa la yidhaahdaa ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi baa la yidhi nusirt yaa camar ibnu saalim laguu gargaar buu ku yidhi baa la yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam camar ibnu saalimow ibnu isxaaqna wuxuu sheegayay nimankan sidii loo laayay in meeshoodii o dhan inta laga soo saaray xaramka la soo xataa xaramka lagula dagaalamay inkastoo biduuni sanad uu qisada qaybtan daba ku aroorinayo waaqidi oo aan naf badan ku lahayn xagga riwaayadda wuxuu sheegayaa labaataneeyo in laga dilay nimankaasi muusa bnu cuqba oo isna ka mid ah rijaalu taariikhda maqaasigii islaamiga ragga qore wuxuu leeyahay zucamaau quraysh bay ahaayeen buu leeyahy raggii taageerayey oo safwaan ibnu umaya iyo shayba ibnu cusmaan iyo suhayl ibnu camar iyo raggaasaa taageerada soo siiyey waxaanay ku taageereen buu leeyahay hub iyo addoommo la dagaalgala ayuu isna sheegaya musab bnu cuqbana biduuni sanad buu kusoo arorinaya calaa kulli xaal sanadka xasankee hore un wuxuu sheegayaa inuu ninkaasi nebiga ka dalbaday gargaar isagoo sheegaya dhibtaasi inay ku dhacday dabeetana uu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waa laguu gargaaraya waxaana meesha ka cad qurayshi dhacdadan ay samaysay inuu yahay burin ay burisay mucaahadadii iyaga iyo nebiga heshiiskii u dhexeeyey oo xadgudub ay ku xadgudbeen nebigu calayhi salaatu wasalaam dadu xilfi wadaag la lahaa riwaayaadka qaarkood oo ibnu xajar uu soo aroorinayo uu leeya waa mursal isnaadkiisu saxiix iyo ilaa iyo moxamed ibnu cabaad ibnu jacfar oo loo nisbaynayo irsaalka waxa uu ku tilmaamaya uu leeyahay mursalkaa sanadka saxiixa wata waxay riwaayaadka qaarkood sheegayeen baa lagu tilmaamayaa quraysh xataa inuu nebigu calayhi salaatu wasalaam cid u diray uu kala dooransiinayo nimanka ay laayeen diyadoodii inay bixinayaan iyo inay eh, bani bakr xilfigoodii inay beri ka noqonayaan iyo inay dagaal doortaan yani saddex shay lasoo kala dooransiinayo inay diyadii bixiyaan inay nimankaa ka baxayaan oo eh, bani bakr iyo dadka kale laysu daynayo ay xilfigaasi saa kaga baxayaan iyo inay dagaal doortaan in lasoo dooransiiyo waxaa la yidhaahdaa say riwaayaadkaasi sheegayaan waxay dooratay qurayshi qitaalka ama dagaalka laakiin haddana muddo markay joogtay baa la yidhaahdaa waa ka warwareegeen oo waxay idhahdeen wallahi waa arrin qaldanoo xataa waxaa la sheegay in abu sufyaan ay u direen inuu bal dhexdhexaadin sameeyo abu sufyaan inay magaalada madiine usoo direen oo uu madiine yimi oo isku dayay cahdigii inuu dib usoo cusboonaysiiyo oo mucaahadadii mar labaad la sameeyo laakiin mucaahadada iyo kudaygaa dambe abu sufyaan ciidina kama dhegaysanin war buu sheeg sheegay siday culamaai taariikh warinayaan laakiin ciidina kama hoos qaadin sidiibuu abu sufyaan iskaga soo noqday nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu faray ciidankiisii markaasi in dagaal loo diyaargaroobo waxay culamaai taariikh sheegayaan sida xadiidka ibnu isxaaq uu soo aroorinaya sanadka saxiixa ah sheegin meeshuu nebigu u duuli doono laakiin ciidanku ha diyaargaroobabaa laydhi waa la soconayaa waxaanu rabay baa laydhaha nabigu calayhi salaatu wasalaam inuu duulo iyadoo aanay qurayshi ka warhelin ile iyagaa buriyey heshiiskiiy war la'aan iyadoo qurayshi ku sugan tahay inuu duulimaadkan qaado weliba wuxuu u yeedhay nebigu calayhi salaatu wasalaam qabaa'ilkii agagaarkiisa joogay ayay ku tilmaamaan siday ahlu taariikhdu ay soo warinayaan inkastoo axaadiis badan oo baabka ku saabsani aanu sanadkeedu xoog badnayn waxaa la yidhahdaa waxaa ka qayb galay ama bilaa sanad bay iska yihiin qaar badani aslam iyo khifaar iyo musayna iyo juhayna asjac sulaym qabaa'ilkaasoo dhan cid baa ka soo gashay baa la yidhahdaa qabaa'ilkaa qaarna madiine intii u joogay bay soo gaadheen baa la yidhaahaa qaarna ariiqa ayay ku soo gaadheen ibnu sacad abaqaadkiisa wuxuu ku sheegayaa xadiid aan sanad wadanin inuu ciidanku gaadhaya ilaa toban kun oo askari toban kun ciidan gaadhaya waxaa la tilmaamaa ibnu isxaaq sanad xasan lidaatiya isagu wuxuu ku sheegayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam inay soo raaceen ansaartii iyo muhaajiriintu aan cidi ka hadhin iyaga yacnii inay aada u badnaayeen marxalada tan waxaad ka garan kartaa ciidamada tani siday u soo baxeen ciidamadani siday u soo urureen waxaa kaaga filan in la yidhaahdo toban kun oo askari baa soo dagaal galay iyadoo aynu ogeyn dagaaladii hore uu nebigu gelaya alayhi salaatu wasalaam ciidanku wadan jiray intuu leeka waxay tilmaamaysaa labadii sannadood ama laba sano ku dhowaadkii sanadii waxoogaa buu ahaayee nabadgelyadu jirtay siduu islaamku u faafay iyo wakhtiga nabadgelyadu jirto inuu islaamku ugu faafis badan yahay oo uu dadku ay si fiican qof caqli loo diintan loo sharxay inaanu jiraynin ilaa inuu soo gelayo mooyaane nebigu calayhi salaatu wasalaam saasuu damcay baa layidhi inuu ku soo baxo dhexda markii la soo socdo ayaa waxaa dhacday ninkii la odhan jiray xaaib ibnu abi baltaca ah. xaaib waa saxaabi baderiya raggii beder ka qayb galay buu ka mid yahay ayaa waraaq qoray waraaqdaasi quraysh buu ugu warramayaa in nebigu ku soo socdo oo lagu soo duulayo dabeetana wuxuu u dhiibay gabadh gabadh islaan buu yidhi qaad oo waraaqdaa nimankii quraysheed u gee oo warkaa hala gaadhsiiyo ilaahay baa u soo waxyooday nebiga calayhi salaatu wasalaam oo u sheegay warkiisii in gabadh loo dhiibay dabeetana nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu diray baa la yidhaahdaa sida xadiidka saxiixi uu tilmaamayo dhowr nin ama saddex nin saxiixeynkaay qisadu ku sugantee saddex nin buu diray nebigu saddexda nin waxaa lagu tilmaamaa caliy bn abi aalib zubayr bn اlcawaam iyo miqdaad ibn اlaswad alkendi ama miqdaad ibn camr alkendi saddexdaasi saxaabi ayuu nebigu diray calayhi الsalaau wasalaam oo la yidhi fardihiina kaxaysto ka daba taga meesha khaakh la yidhaahda buu nebigu yidhi markaa maraysaan islaam baa ku gaari doontaane islaantaa qabta qofkaa dumara qabta oo waraaqday ka soo qaado saddexdii saxaabee fardooleydaa waa soo yaaceen markay rawdatu khaakh marayeen waa meel labiyo toban mayl meelaha u jirta madiine markay marayeen ayay islaantaasi qabteen islaantii waxaa la yidhi keenu way warwareegto waxba masida iyo kan iyo hadal bay keentay way hadideen markaasi waxay idhaahdeen laba mid inaad soo saarto iyo inaanu marada kaa dhigna bay idhahdeen cali baa waxaa laga sheegaa inuu lahaa axlifu billaahi maa kadaba rasuulullaahi walaa kadabna ilaahay baan ku dheeranayaa inaanu nebi maxamedna been sheegin annana inaanan been sheegayn ee wallaahi latukhrijanna alkitaaba aw lanajuridannak ilaahay baan ku dhaartee kitaabka qoraalka soo saartee ama marada kaa dhigee buu yidhi falamaa ra'at iljadda minhu qaala tacrad waxaa la yidhi markay aragtay inaan maanta la yska cafinaynin oo iska cafis jirin wa islaaidee muslimiintani mala ku tataaban maayaan laakiin cali wuxuu yidhi warkaasi ma jire ilaahay rasuulkiisu run buu sheegaye ama waraaqda ii dhiibte ama marada kaa dhigayo baadhe ilaa iyo inta waraaqdii nebigu ii diray calayhi salaatu wasalaam soo helaya ayay tidhi war bal xaggaa iga yaro durka dabeetana intay xaggan u yaro baxday ayuunbay dacalladii timaha iyo guntimihii meelahaanay ku samsamaysatay intay furfurtay ayuunbay hal waraaqa ka soo saartay dabeetana way u dhiibtay waraaqdii bay soo qaadeen markaasi nebiga calayhi salaatu wasalaam bay u keeneen waraaqdii markii nebiga loo keenay ayaa waraaqda waxa ku qoran min xaaibi min abi baltacta ilaa quraysh xaaib baa loo yeedhay oo ka warramaya wuxuu nebigu ku yidhi yaa xaaib maa haada war xaaibow waxa kani waa maxay buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam istifsaar buu weydiiyey maxaa kugu kalifay inaad waraaqdan qortaa awala nebigu calayhi salaatu wasalaam xaaib ibn abiltac miduu ka garanay inuu nin muslimo yahay oo waliba raggii caqiidada fiicnaa inuu yahay inuu ka mid yahay raggii dee ahlu beder inuu beder ka qayb galaa sharaftii ugu filan dabeetana waxaa ladhi xaaibow maxaa arinka kuu kalifay arintani waa khiyaana cudma waa waxyaabaha yani jaajusnimada ugu waaweyn bay ka mid tahy waxaa la yidhi xaaibow arintan maxaa kuu geeyey wuxuu ku yidhi xaaib yaa rasuul allahi laa tacjal calay ilaahay rasuulkiisiiyo ha igu degdegin waad og tahay buu leeya anigu innii kuntu imra'an anigu waxaan ahay imra'an mulsaqan fii quraysh nin quraysh ku dhegan yacnii nimaan quraysh ka tirsanayn oo dhalad quraysheed ahayn laakiin la degaanoo la degan iyagoo xilfi la wadaaga yaquul kuntu xaliifa anugu waxaan ahaa buu leeya quraysh kama tirsanayn ee xaliif baan u ahaa nin eh, heshiis wadaag la leh walam akun min anfusiha iyagana kamaan tirsanayn buu leeyahy dee reer iyo toban caruure iyo xoole iyo waxna waygay xigaan muhaajiriinta kale inala socota buu leeyahna dee nin walba reerahoodii iyo qabiilkoodii baa meesha jiro caruurtiisii ama wixiisii cid u ilaalinaysa ama u dhowraysa ayaa maqanoo meesha jirta anigana cidiba waxayga ii dhowrtaa igama maqna wax qaraabo iyo ehel iyo ilaaliyo caruurta iyo xoolea maan lahayn markaa waxaan isidhi nasabkii markuu idhaafay quraysh yanii abaal yar u gal oo adigana lagugu ilaaliyo reerkii iyo carruurtiiyo intii aan lagaa aan lagaa dhibin ee walam afcalhu irtidaada can diini walaa ridan bilkufri bacda alislaam ee arrintan marnaba umaan samayn buu leeya ilaahay rasuulkiisiiyow riddo aan diintaydii ka ridoobay ama gaalnimo aan ka raalli noqday islaam dabadeed marnaba umaan samaynin yani wuxuu leeyahay waxaan islaan yaroo nebi maxamedn aan waxba yeelaynin adigana caruurta kuu badbaadisa un samee umana kumana tala jirin haba yaraatee inaan eh, diintayda ka baxo ama wax yeelo waxaa la yidhahdaa cumar baa markiiba soo boodo yidhi dacnii yaa rasuula allahi adrib cunuqa kan ilaahay rasuulkiisiiyo igu sii daan madaxa ka gooye fainahu qad khaana allaha warasuula ilaahi iyo rasuulkiiba kani waa khiyaameeye waqad naafaqa waa munaaaqoobay kaniya igu sii daa buu yidhi waalaydhi nabigu alayhi salaau wasalaam wuxuu ku yidhi amaa annahu qad sadaqakum run buu idiin sheegay buu nebigu yidhi alayh salaau wasalaam waxa uu sheegayaa xaaib oo ka dhab khiyaamo kale iyo diinka bax iyo warkaasi kama ahayne xaaib sidanunbay ula muuqatay waana run buu idiin sheegay buu nebigu yidhi alayh salaau wasalaam cumar laakiin wuxuu leeyahay kani waa jaajuuse halladiloo munaaaqe nebigu markaasi wuxuu ku yidhi inahu qad shahida badra ninkaadedandila buu leeyay cumarow ninkani beder buu ka qayb galay maxaa ku ogeysiiye in ilaahay reer bader yidhi dembigiinaba waan dhaafa iska socda waxaad doontaan sameeya waana sababta ku soo degtay baa la idhaahdaa suuradatan laa tuqadim soomaalidu ay tiraa ila ilay yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu caduwii wacaduwakum wliyaaa tulquuna ilayhim bilmawadda waqad kafaruu bima yani waa aayaadkaasi ama suuraddaasi ilaa in laga gaadhayo faqad dalla sawaa sabiil ee suurat almumtaxin waa sababtay ku soo degtay baa la yidhaahdaa waa alla leeyey wa tacaala kuwa iimaanka laga helayow marnaba haka yeedhan ha ka yeelina aniga cadowgay iyo idinka cadowgiinoo gaalo ah weliyo qaraabiyo xidhiidh idinka dhexeeyo oo kalgacala u muujisaan waryay dhicin baa alla leeyay subxaana wa tacaala qadiyadda tani waa jaajusnimo weyn laakiin meesha waxaa ka muuqata ninku hadduu acmaal aad u waaweyn oo fiican uu leeyahay in waxyaabaha qaarkood laga cafiyi karo maadaama uu saabiqa filislaam uu ku lahaa qofkuna mar kastaba xasanaadkiisi iyo wanaaggiisu inaysa dhinac yaalliin waxa kaloo ay qisadan culammadu ka deliishadaan jaajuska in la dili karo ayay culammada badh u deliishadaan sida a'immatiilmadaahib qayb ka mida a'immatilmadaahib qayb ka midina waxay u deliishadaan inaan la dilaynin laakiin waa masale khilaafiya labada qolobana xadiidkanu bay daliishadaan calaa kulli xaal waxaad mooddaa inay meesha ka muuqato ra'yulimaam inuu meesha soconayo imaamku wuxuu ku xukumo maadaama uu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ninkani baderi buu ahaana yani haddaanu baderi ahayn waxaa ka muuqata inuu ciqaabta heli lahaa waxaa kaloo meesha ka muuqata cumar markuu leeyahay aan dilo inuu jaajusku dil muto iyo qof la dilay inuu yahay aayaadkaana ilaahay wuxuu ku tilmaamay sababta ninkaasi ku soo degtay haba yaraatee inaan gaalo waruraadinta iyo waxaan dhuxdhuxdan iminka sannadahan dambe la wadaa inay gaalnimo kale ku dhowdahay waman yatawallahu minkum fainahu minhum baa ilaah yidhi ninka iyaga weli ka dhigta xidhiidhka caynkaasi u sameeya iyagu ka mid yahay baa ilaah yidhi subxaana wa tacaala waxay u badan tahay asxaabu shimaalka haddaad noqoto asxaabu shamaal haddaad noqoto inaad asxaabu shimaalka noqon doonto kuwan eh, xaggooda u janjeedha haddaad noqon doonto aakhirana kuwa bidixda kitaabka looga dhiba inaad ku biiri doonto waa qadiya runtii u baahan qofka muslimkaa inay u caddahay gaalka mowqifka uu iska taagayo xaadiada tan xaaib waxay kaloo tilmaamaysaa mucjisada nebiga calayh salaatu wasalaam ee ilaahay uga warramee ah in waraaqdan qofka dumara loo dhiibay qarsoodiga ahayd inuu nebigu ka warramay waxay kaloo tilmaamaysaa jaasuuska in sirtiisa la muujiyo inayna shay jaa'isa tahay waxay kaloo tilmaamaysaa kabiirada dembiga weyn waa kabiiratani waa dunuubta waaweynba ka mid tahy inaanay kufri la mid ahayn kufri wax ka weyn isaga ma jiro laakiin inay kabiiro tahay nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaa la idhahaa sanadkii sideedaad bishii ramadaan ayuu soo baxay dadka muslimiintiina iyagoo sooman ayaa ciidanku soo dareeray waxaa la tilmaama markuu nebigu soo gaadhay kudayd meel la yidhaahdo waa il biyoodoo maka ilaa lix iyo soddon kiilo u jirta kilomitir maka u jirta lix iyo siddeetan kilomitir meelahaasi markuu halkaa marayay nebigu calayhi salaatu wasalaam ayuu afuray markuu halkaa marayay ayuu afuray magaalada madiine waxaa la yidhaahdaa wuxuu madax uga soo dhigay abaruhm ninkii lo odhan jiray abaruhm alkhifaari saxaabi lo odhan jiray oo magaciisa la dhaha kulhuum ibnu xusayn alkhifaariy ibnu isxaaq sanad xasan lidaatihi uu ku soo aroorinayo xaafid ibnu xajarna uu taxiixinaya ninkaasbuu magaaladana madax uga soo dhigay nebigu calayhi salaatu wasalaam iyo ciidankiisii way soo socdeen ilaa iyo meesha la ydhaha maru dahraan ay soo gaadheen iyadoo qurayshi haba yaraatee mari dahraan waxay yimaadeen iyadoo qurayshi ilaa hadda wax wara oo ay ka haysa aanay jirin ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam soo gaadhay waxaa la yidhaahdaa wakhtiga uu halkaa nebigu soo gaadhay markay toban maalmood ramadaan tagsanayd buu nebigu madiine ka soo baxay baa la yidhaha calayh isalaatu wasalaam makana sagaal iyo tobankii buu soo galay sida mashhuurka ama caanka ah laakiin riwaayaad kalaa soo arooro qaar saddexiyo toban sheegay qaar lixiyo toban sheegay qaar toddobiyo toban sheegay qaar siddeed iyo toban sheegaya laakiin waxaa laisku wada waafaqsan yahay inay ahayd un fatxu maka bil ramadaan sanadkii sideedaad ee hijriyada dhexda markuu soo socday nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu la kulmay dad ka mid ah zucamadii quraysheed ee waaweyneyd oo islaamay meesha la yidhaahda abwaa markuu nebigu marayay waxaa u yimi ninkii la odhan jiray abu sufyaan ibnu alxaari waa nimay nebiga calayhi salaatu wasalaam naaska walaalo ku ahaayeen abu sufyaan ibn اlxaris ninkan la yidhaahdaa wuxuu ka mid ahaa nimankii islaamka aadka u necba weliba nacayb qura wuxuu dheera nimankii gabayaaga ahaabuu ahaa ee nebiga iyo saxaabada iyo kooxda tan markaa gabayga ku maagi jiray ninka gabayaaga hadiyo goor hadduu colaad qaato wuu ka dhib badan yahay dadka kale oo dee wuu ka afbadan yahay oo waxan buu akhrinaya marka abu sufyaan ibn اlxaris maaha abu sufyaan ibnu xarb kan waa abu sufyaan ibn اlxaris oo nebiga ay naas nuugooda la ahaayeen wuxuu ka mid ahaa nimankaasi nebiga calayhi salaatu wasalaam soo dhibayey ragga iyaguna nebiga soo dhibi jiray calayhi salaatu wasalaam ee aadka u dhibta badnaa waxaa ka mid ahaa cabdilaahi ibnu abi umaya ibnu lmugiira labada ninba way islaameen labada ninba way islaameen weliba ninkan abu sufyaan la ydhaahda dee labaatan sannadood inka badan ayuu nebiga calayhi salaatu wasalaam dagaalka kula jiray laakiin wuu islaamay islaamnimadiisuna way fiicnaatay waxaanu ka mid yahay khaswada dambe aynu tegi doone khaswatu xunayn la yidhaahdo markay muslimiin badani yaaci doonto raggii yaraa ee nebiga ku soo hadhay calayhi salaatu wasalaam ee la dagaal galay ayuu ka mid ahaabaa la yidhaahdaa dee gabay dheeroo islaamnimadiisa ku saabsan baa jiro saxiixu muslimka ku yaalla cabdilaahi ibnu abi umaya ninkan la yidhaahdo isagu ummu salama ayuu xagga aabbo walaala kala yahay umu salama waa min ummahaati almu'miniin waa haweenay uu nebigu qabay calayhi salaatu wasalaam haweenaydaas bay xagga aabbo walaala ka ahaayeen waxaa la yidhahdaa nebiga calayhi salaatu wasalaamna wuxuu ugu yimi meel la yidhaahdo bayna suqya waalcaraj calaa ariiqi almadiina isna waa islaamay islaamnimadiisuna way fiicnaatay makana waa ka dagaal galay aaif markii la weerarayey ama xisaarka aaif aynu ku tegi doonaa insha allahu taala wakhtigii lagu hayey ayuu ku shahiidoobay sida ibn cabdibar ibn cabdilbar uu sheegayo juxfa meesha la yidhaahdo oo raabiq meeshan hadda la yidhaahdo u dhow markuu nebigu maraya calayhi salaatu wasalaam juxfa ayaa isna waxaa ka hor yimi alcabaas ibn cabdilmualib oo soo hijroodo isagu muhaajira nebiga adeerkii cabaas ibn cabdilmualib la yidhaahdo oo muslima oo soo hijrooday cabaas ibnu cabdilmualib waxaa lagu tilmaamaa <clears throat> inuu islaamay qabla fatxi khaybar sida uu odhanayo ibnu kaiir uu leeyahay sanad calaa sharti shaykhaynay ku soo arooreen riwaayaad iyagu daciif oo aan waxba xoog badnayn baa waxay sheegaan inuu Eh, islaamkiisu qabla beder bau ahaa qaar baabale bederdayo qabla alhijra buu ahaa laakiin kuwaasi ma cadda eh, waxaanu ka mid ahaa maxaabiistii beder la qabtay fidyada laga qaatay waxaa ka muuqataa nebiga ha u gargaaro waayadii horeba isagoo gaala oo ataynu lahayn eh, markuu nebigu soo hijroonayaba isagoo aan islaam ahayn buu nebiga la socday isagoo hubinayey waayo reer banu haashimiinta ugu badan le abulahab iyo midhadhka marka laga reebo mooyaane waxay ahaayeen nebiga calayhi salaatu wasalaam maciisa calaa kulli xaal cabaas ibnu cabdilmualib isaguna isagoo muhaajira oo muslima ayuu meeshaasi nebiga kula kulmay meeshaa la yidhaahdo mari dhahraan markuu nebigu maraya calayhi salaatu wasalaam ayuu ciidankiisii joojiyey akhbaartii qurayshee qurayshna ilaa hadda aanay wax akhbaar haynin waxaa la yidhahdaa abu sufyaan ibnu xarb iyo xakiim ibnu xazaam iyo budayl ibnu warqa alkhusaaci saddexdaa nin baa maka ka soo baxay oo warraadisa ah. bal raba siday wax u jiraaniyo wax inay soo helhelaan culammada taariikhda qortaa waxay sheegaan saddexda ninoo warraadisa ah inuu la kulmay inuu la kulmay cabaas ibnu cabdilmualib oo isna ciidankii muslimiinta oo meesha jooga bay yidhaahdeen buu dameer yaroo cadow nebigu fuushanaabu ka kaxaystay dabeetana xagga horuu maray cabaas iyo qoladan baa kulantay bay yidhaahdaan cabaas wuxuu raadcaynaya baa la yidhaahdaa bal inuu helo cid quraysh ka mid a ah oo uu la hadlo yidhaahdo war waa laydin hayaaye nebiga heshiis la galo dagaal iska daaya faaidi maysaane cid sulxi la gasha la kaalaya inta aanu maka idinku soo gelin abu sufyaan iyo labadiisii saaxiibee la socday eh, xakiim ibnu xazaam iyo budayl ibnu warqa labada ninee la socday ayaa ciidankan muslimiinta yaa ciidamada iyo arrimahooday iska warwaraysanayeen waxaanay u maleeyeen eh, budayl ibnu warqaaba waxau yidhi war waxaasoo ciidane meeshan soo degay waxaan u malaynaya reer khusaacaynayyiin qabiilkii yaraa ay islaayeen taasi waxa ay tilmaamaysaa yani si ay muslimiintii u guulaysteen xataa ciidankan dabkiisa muuqdo inaan war laga haynoo la garanaynin cidda uu yahay cabaas baa markaa uu sheegay oo wuxuu idhi war meeshan waa ciidankii muslimiinta kuwa jooga waxay weydiiyeen maxay kula tahy wuxuu idhi abu sufyaano adiga ina keen magangelyo aan ku siiyo ciidanka muslimiinta u tag dee nebiga la hadal calayhi salaatu wasalaam oo heshiis la gal waxaa la yidhahdaa abu sufyaan baa aqbalay abu sufyaan baa soo raacay ciidankii buu soo dhex mariyey bay sheegaan waa aakhirkii adigu nebigu u yimi calayhi salaatu wasalaam isagoo abu sufyaan wada abu sufyaan markii nebiga loo keenay nebiga calayh salaatu wasalaam hadal dabacsan baa lagula hadlay islaamnimaa loo soo bandhigay islaamnimadii wuu ka taraduday abu sufyaan inuu islaamo waa ka yaro warwareegey dabeetana cabaas baa waxaa laidhi kaxeeyo caawana bal adiga khaymadaada ha u hoydo aroorta keen habeenkii halkii buu isaga hoyday subaxii labaad baa la keenay islaamnimadii baa loo sharxay abu sufyaan ibnu xarb markaasuu islaamay waa qaa'idkii qoraysh ugu weynaa ee dagaalka ku jiray muddadaasi dhowr iyo labaatanka sannadood ama koob iyo labaatanka sannadood cagacagaynaysa waxaa kaloo cabbaas soo tusay baa layidhi ciidankii muslimiinta tiradoodu intay leegtay dee toban kunoo askariyo meel degan ayaa la tusay weliba waxaa la yidhaahdaa isticraad bay ciidamada muslimiintuna sameeyeenoo way bandhig ayaa lagu sameeyey abi sufyaane ciidamadiibuu daawaday marka wuxuu ka yaabay waxaanoo ciidana oo muslimiintu wadato dabeetana wuxuu abu sufyaan gartay quwada tani quwo ay qurayshi maanta u babacdhigi karaysa inaan ahayn kolba siduu koox u arkayey ayaa markii dambe waxaa soo maray baa la yidhaahdaa katiibat lmuhaajiriina walansaar qabiil qabiil bay usoo marayeen koox koox markii dambe waxa soo maray ansaartii iyo muhaajiriintii iyo nebigii la socda calayhi salaatu wasalaam markaasu wuxuu yidhi waa kuwama kuwanina markaasaa la yidhi iyaguna waa muhaajiriintii iyo ansaartii iyo nebigu jiro wallaahi laqad asbaxa mulku bna akhika alyawma cadiima buu yidhi baa la yidhi isagoo cabbaas la hadlaya cabbaasow boqortooyadii inankaad adeerka u ahayd walle weynaatay buu ku yidhi baa la yidhi waa iminkuun baanu yaraa islaamay cabbaas baa wuxuu ku yidhi wayxaka ya aba sufyaan innaha nubuwa waar boqortooye ma jirto meesha tani nebinima taalla buu ku yidhi markaasuu yidhi baa la yidhi abu sufyaan markaa fa nacam idan nebinimo haddaa waan aqbalaya mar haddaanay mulki ahayn ay nebinimo tahay waan aqbalaya abu sufyaan saasuu ku socday isagoo quraysh u socda oo uga warramaya waxa ku soo socda xadiiu ibnu xajar ku tilmaamaya inuu saxiix yahay ayaa saasi sheegaya waxaa la yidhahdaa markan isticraadka la samaynayey kolba ciidan baa soo hormaraya waa kuwama kuwan markaasaa lalahaa waa caynka markaasuu lahaabaa laydhaha waryaadheen anagii reer hebel maxaana kala galay kolba qabiil musayna juhayna qabaa'ilkiiba yarraabaa soo maray kolba annaga iyo reer hebel maxaana kala galay siduu lahaabay katiibadan muhaajiriinta iyo ansaarta iyo kooxdan soo martay waxaa laydhahaa markii sacd ibnu cubaada oo sida calankii ansaarta ayaa markuu soo maray ayuu wuxuu ku yidhi abu sufyaan alyowm yowm lmalxama buu ku yidhi baa la yidhi alyowm tustaxallu lkacba abu sufyaanow maanta waa maalintii malxama waa maalintii dagaalka maanta kacbadaanu xalaalaysanaynaa buu ku yidhi baa la yidhi sacad ibnu cubaada dabeetana arrintiibu abu sufyaan nebiga uga ashtukooday calayhi salaatu wasalaam wuxuu nebigu yidhi baa la yidhi arrinkaasi ma jirto kadaba sacad walakin hada yowmun yucadimu allahu fiihi lkacba wa yowmun tuksa fiihi lkacba xadiiska bukhaari suu sheegayo may maanta waa maalin kacbada ilaahay u weyneeyey waana maalin kacbada eh, mare la huwinayo gaalo iyo qurunkeed laga saarayo ee ma aha maalin eh, la banaysanayo waliba riwaayaadka qaarkood waxay tilmaamayaan inuu nebigu calayh salaatu wasalaam sacd ibnu cubaada intuu calanka ka qaaday inankiisii uu dhiibay laakiin riwaayaadka qaar baa waxay tilmaamaya inuu sacad nebiga kusoo noqdo o yidhi yaa rasuul allahi wiilkan yar waxaan ka baacayaa inuu gafiya wax ku dhaco dabeetana sacad lagu celiyey calaa kulli xaal wuu diiday u nebigu weedhaa ah in maalin kacbo la bannaysanaya ay tahay waa ka diiday arsaday ayuu ciidankii qaab loo dagaalgeliyo u dhigay quwaaddii hoggaamin lahaydna loo cayimay waxaa laga dhigay ciidankii maymana iyo maysara iyo qalb ama bidix iyo midig iyo wadne qaabkaas baa loo dagaalgeliyey ciidanka maymanada ah waxaa loo dhibay khaalid ibnu waliid ciidanka maysaradaana ama bidixdana waxaa loo dhibay azubayr ibnu alcawaam abu ubaada abu cubayda abu cubaydata bnuljaraaxna isna waxaa loo dhibay wixii lugleeya wixii adinka ku socday waxaa la ydhahaa raayadii ama calankii uu nebigu sitay calayhi salaau wasalaam maalinta tan wuxuu ahaa calan madow raayadu madow bay ahayd baa la dhaa liwaaguna abyad buu ahaa calaa kulli xaal Eh, waaqidi baa sii kala sheegsheega arimaha kan oo ciidanka iyo tiradiisa iyo intuu ahaa iyo qabiil waliba intuu ahaa iyo waaqidina nin xoog badan maaha saa daraaddeed waynu iskaga tegaynaa quraysh waxaa la yidhi iyana waxoogaabay isku soo urururisay oo ay awbaashulqowm iyo waxintay soo ururisay yidhahdeen aan dagaalanno haddii aynu guulaysanana waa aragnay haddii kalena aan heshiis iska gallo nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu faray markaasi in quraysh lala soo dagaalamo dagaalkaasi wuu soo socday baa la yidhaahdaa xagga sare nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo ciidanku la socda ka soo galay ee xagga hoose magaalada madiinana waxaa ka soo galay baa la ydhaha khaalid ibnu waliid iyo ciidanku watay muqaawamo ama ciddii ka hortimi ma badnayn ma xoog badnayn waxaa la yidhaahdaa alkhandama meesha la ydhahdaa waxoogaa ah, oo waashi ay istaagtaagtay kooxdaana markiiba khaalid baa soo jiray iyo ciidanku watay waa soo laayeen dabeetana waxaa lagu kulmayba ciidankii oo dhanoo la soo jebiyey wixiiba waxaa lagu tilmaamaa fardoole yaroo aan badnayn ayay ahaayeen mushrikiinta ilaa labiyo toban nin meelahaasaa laga dilay bay sheegaan culamaai taariikh imaam albukhaarina ilaa laba nin oo muslimiinta ka shahiiday buu sheegayaa inkastoo muuse bnu cuqba uu leeyahay afar iyo labaatan bay ahaayeen mushrikiinta dadkii laga dilay waaqidii oo isagu naf badan lahayn wuxuu ku tilmaamaya labaatan iyo sideed qof inay ahaayeen riwaayaadkaasoo dhamme waxaad moodaa inay daciifsiga wada badan yihiin imaamu abaraanina wuxuu sheegayaa toddobaataneyabay gaadhayeen laakiin markaynu waxaasoo dhan isku soo wada darro waxa ka asali wuxuu yahay quraysh inaanay ciidankii islaamiga ishortaagin midhmidh yaroo tuuriyo tuuriyooo meelaha mooyaane in lasoo jiidhay dad waxoogaya in laga dilayna waxyaabaha tilmaamaya waxaa ka mida bay idhaahdaan abu sufyaan baa wuxuu yidhi ubiixat khadraa'u quraysh laa quraysha bacda alyowm maanta quraysh waa la bannaystay maanta kadib qurayshi jiri mayso waxaa la yidhahdaa nebigu calayh salaatu wasalaam maalinta wuxuu yidhi man dakhala daara abu sufyaana fa huwa aamin war maanta ninkii guriga abu sufyaan galaa waa nabadgalay ninkii albaabkiisa hoosta ka xidha waa nabadgalay dabeetana saas bay dadkii uu intii dambe nebigu calayh salaatu wasalaam magangeliye siiyey waxoogaa qaayare hore meelahaasi lagu soo diray mooyaane nebigu calayh salaatu wasalaam markuu sida tan u galay waxaa la yidhahdaa ansaartii waxay ka yara cabsatay inuu nebigu calayh salaatu wasalaam markuu ka qabsaday ammaankana siiye caynkana inuu iska degi doono dabeetana arrintaas bay nebiga uga cabsadeen inay dhacdo waa maalintuu nebigu ku lahaa calayh salaatu wasalaam almaxyaa maxyaakum walmamaatu mamaatukum ansaaray hawarwarina geeriya nololba xaggiinaan ahay buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam maka joogi maaye geeriya nololba idinkaan idinka tirsanahay buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam waxaa la yidhaha maalinta nebigu calayhi salaatu wasalaam ciidankiisa wuxuu ku siiyey amar ah wixii la dagaalama inaanay sii daynin wixii la dagaalama inay la dagaalamaan laakiin waxa kale inay ammaan iska siiyaan waxay riwaayaadka xadiidku sheegaan dhowr qof oo ibnu xajar isagu uu tiro badiyeyba dhowr qof oo uu nebigu calayhi salaatu wasalaam iyaga yidhi kooxdaa haddaa heshaan hadday ku duuduuban yihiin kacbada maradeeda hadday haystaan dila buu nebigu ku yidhi kuwa iyaga waxaa ka mid ahaa baa la yidhaahdaa afar nin iyo laba gabdhood oo uu nebigu yidhi haddaa kuwa ku qabataan xataa kacbada iyagoo ku duuduuban maradeeda iyo idinka baxsaneen afartan nin waxaa ka mid ah cikrama bn abi jahl ninkii la odhan jiray waxaa ka mid ah cabdilaahi bn khatan waxaa ka mid ah maqiis bn sabaaba waxaa ka mid ah cabdilaahi bn sacd bn abi sarx afartan nin waxaa lagu tilmaamaa ninka la yidhaahdo cabdilaahi bnu khatal oo waxaa la sheegaa inuu markii hore soo islaamay dabeetana inuu muslimiinta qof ka mida ah intuu dilay inuu ridoobay oo dib u soo cararay nebiguna calayhi salaatu wasalaam kooxdaa wuxuu yidhi haddaa qabataan iyaga ha daynina kaa waa la dilay baa layidhi isagoo kacbada ku duuduuban ninka la maqiis binu sabaabana suuqa makaa laga helo isna waa la dilay baa layidhi laakiin labada nine kale cikramata binu abi jahal isagu raggii baxsaday ee makaba ka cararay buu ka mid ahaa isaga iyo cabdilaahi bnu sacd bn abi sarx ninka la yidhaahdo ee markii dambena nebiga calayhi salaatu wasalaam inta u yimaadeen islaamay bay ka mid ahaayeen labada nin markii dambena iyagu way islaameen xaafid ibnu xajar isagu wuxuu soo ururiyey baa wixii dad uu nebigu yidhi dhiigooda waa hadur wixii uu dad ku xukumay ama markan ha ahaato ama mar kale ha ahaatee waxaanu ku tilmaamaa ilaa sagaal nin iyo sideed dumaray dadkaasi gaadhayeen dadka kani iyagu waxay dembi gaaray sii galeen oo dadka muslimiinta dhib gaaroo kale oo ay ku sii hayeenoo tiro badan maalintan wuxuu kaloo nebigu calayhi salaatu wasalaam faray baa la yidhaahdaa nimankii reer khusaaca reer bani bakar markii hore maka la furtay ka arsadaa la yidhi oo idina dagaalka dhankiina ka wada laakiin waxaa loo ogolaadaa dee arsigoodu ilaa galabnimada inuunu ahaado waxaad dagaalka sii wadi kartaan ilaa casarka casarkase hadday gaadho dagaalka waa inay joojisaan waayo waa nimankii hore qadarka laga galay weeyaan khiyaamada lagu sameeyey casarkii markay gaadhayna nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku dhawaaqay inaan cidna dambe la dili karin khusaaciyiintii niman ka mida ah ayaa nin dilay dabeetana ninkaas waxay ku tilmaamaan culammadu inuu nebigu xadiis imaamu axmed uu warinayo sanad xasana inuu nebigu calayhi salaatu wasalaam diyadiisii bixiyey waxaanu nebigu sheegay ana man qatala bacda dalika qatiilan faahlu lqatiili bilkhiyaari bayna alqisaasi wadiya iminka laga bilaabo wixii ka dambeeya buu nebigu yidhi ninka cid dila dadka qofka laga dilay ayaa la dooransiinaya diye inay qaataan iyo in loo qisaaso yani dagaal dambe ma jiro reer maka intoodii ugu badnaydna maca inkastoo ay nebiga in badan oo hore soo dhibeen haddana nebigu calayhi salaatu wasalaam waa iska wada cafiyey cafwi caama waxaa la yidhahdaa wuxuu maalintaa ilaaniyey war maxaa u malaynaysaa inaan ku samayn doono abu cubayda fi lamwaal biisnaad xasan oo mursala uu ku soo aroorinayo maa tadunnuuna anii faacilu bikum qaaluu khayra ahun kariim ibnu akhin kariim bay idhahdeen khayr baanu filaynaa bay idhahdeen walaal fiican oo walaal fiicani dhalay saas baanu kaa rajaynayna bay ku idhahdeen nebiga calayh salaatu wasalaam nimankii wixii la ogaa samaynayey dabeetna wuxuu ku yidhi baa laidhi laa tariba calaykum اlyowm yakfir illaahu lakum maanta dembi korkiinna maaha canaani korkiinna ma ahaanin alla dembigiinna ha dhaafa iska taga yacnii waa cafiyey reer maka nimankii ahaa waana qur-aanka waxaa soo dega wain caaqabtum facaaqibuu bimili maa cuqibtum bih walain sabartum lowa khayru lisaabiriin nebiguna wuxuu qaatay sabirka dhanka abuu qaatay sida xadiidka imaamu axmed uu warinayo sheegay uu yihi nasbir walaa nucaaqib waa sabraynaa buu nebigu yidhi calayh salaatu wasalaam ciqaabina mayno cafwiga caamka ee uu nebigu tilmaamay ama dembidhaafka caamka ah ee uu nebigu sheegay waxaa ka ratibmay in naf iyo maal iyo sabu iyo xoolo boob iyo waxba toona inaanay jirin saasaanuu nebigu ku daayay calayhi salaatu wasalaam nimankii reer maka ahaa nebigu calayhi salaatu wasalaam maka waxaa qubo looga dhisay markaa xujuun meesha la yidhaahdo guri uu ku degana markaa ma haynin sida usaama bnu zayd laga sheegayo inuu yidhi nebiga wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam wahal taraka lana caqiilun min ribaaca duur caqiil miyuu nooga tegayba guri iyo waxba abiaalib yani xoolihii u ka dhintoo dhan cali iyo jacfar way islaameen labada nin oo gaalo ahaa caqiil iyo abuaalib nin la jiray baa ayaa dhaxlay odaygaygii maadaama uu gaal ahaa labadaa gaalunbaa dhaxlay iyana wixiiba way iibsadeenoo waxba laguma soo gaadhin markaa quba yaroo halkaa looga dhigay ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam degay fatxu maka isagoo nebigu ciidanka intaa leeg wata magaalada maka qasab ku furtay xoog ku soo galay isla markaana aynu leenahay nebiga calayhi salaatu wasalaam maka oo ah ra'sulkufri iyo meeshii gaalada lagu hogaaminayey haddana nebigu alayh salaatu wasalaam markuu soo gelayay isagoo isla waaweyn ama faraxsan ama boodboodaya ama la heesaya ama la gabyayo muu soo gelin ee wuxuu soo galay baa la yidhahdaa isagoo daabadu fuushanaa madaxa uu gaadhsiinayaba inuu dhabarka ka saaro oo ilaahay u khushuucsan oo alle subxaana wa tacaala u mahad celinaya oo suurat alfatxi akhrinaya ku celcelinaya ayuu nebigu calayh salaatu wasalaam soo galay baa la yidhahdaa yani waxay muuqanaysaa qofka muslimka ahi marka uu nimcada iyo wanaagga helay inaanu bakbakiyo qaylo kasii qaadine inuu kasii qaado inuu ilaahay subxaana wa tacaala isu dhuldhigo oo alle nimcada ugu mahad celiyo aladiina in makannaahum aqaamuu salaata waatow zakaat baa ilahay leeyahy kuwa haddaan dhulka makansiiya baa ilaahay leeyahy salaada ooga ee zakada bixiya ee ilaahay subxaana wa tacaala isu sii dhiiba taas baa tamkiinku ku suurtooba laakiin haddii markaa alle cadowgaaga kaa xoog badiyo kibir iyo buuqaad sii bilowdo iyo hees iyo digdig kale waxba faa'iidi maysid ee nebigu calayhi salaatu wasalaam siduu u soo socday isagoo sidaasiya ah, ayuu wuxuu soo galay kacbadii yimi dabeetana wuu ku tawaafay markuu tawaafkiisii dhammaystay waliba dadka xataa muu idhin inay qaansayaan ama waxuu sitay buu sidaa ugu tilmaamayay rukniga xataa markuu marayo saas buu nebigu calayhi salaau wasalaam si axaadiista saxiixa ay tilmaamaysa uu ku dhammaystay cibaadadiisaasi wuxuu kaloo nebigu sheegay calayhi salaau wasalaam quraysh nin u dhashay inaan sabran loo dili doonin bacda alfatx ilaa iyo qiyaamaha si xadiiskii saxiixu muslimka uu tilmaamayo wuxuu kaloo nebigu sameeyey calayhi salaau wasalaam wuxuu amray in sanamadan yaalla xaramka laga daahiriyo xaramka waxa yaalay saddex boqol iyo lixdan sano ay nimankan quraysh iyo waxaan ay caabudayeen tirada badan leh dabeetana wuxuu yidhi saddexdaa boqol iyo lixdankaa xaramka yaallay laga guro oo laga gembiyo waxaa la yidhahdaa nebigu qaansayr uu buu ku mudmudayey isagoo akhrinaya waqul jaaa alxaqu wazahaqa albaailu ina albaaila kaana zahuuqa isagoo nebigu akhrinaya oo le xaqii baa yimi baailkiina waa zuulay baailku awalba mid suulo oo tamar yar buu ahaaye waxaa laga yaaba naasanimada markii hore haddii laisku dayi lahaa quraysh haysata in la dumiyo in dhiig badan ka dhici lahaa laakiin maanta markuu uu xidhxidhay nebigu inuu magaalada furto markuu furtay wixiisanama la caabuday waxaa ku fillaatay qaanse in lagu ridrido inuu la yaro mudo oo uu qadaadka u dhacabaa ku fillaatay waxaa la yidhaahdaa kacbada waxaa kaloo ku sawiraa sawiro ay sawireen nebi ibraahim iyo nebi ismaaciil iyo nebi isxaaq suwarka iyagoo aslaam tuuranaya iyagoo wixii ay ah, mushrikiintu tuurtuuri jireen iyagoo sawira tuuranaya ayay daakhilan kacba ku samaysnaayeen kuwana nebigu wuxuu faray in sacfaraan la mariyo oo la baabi'iyo oo laga qariyo isagoo nebigule qaatalahum allah maa kaana ibraahiimu yastaqsimu bilaslaam nebi ibraahim ma ahayn mid ku faashada aslaam eh, laysku dhufto aslaamta waa qoryo yaroo laysku dhufto oo faal markaa uu ka soo baxo ma ahayn mid faashada buu lahaa nebi ibraahim calayhi salaau wasalaam riwaayaadka qaarkood oo saxiixa iyana waxay sheegayaan xataa maryamo sawirkeeduna inuu ku yaalay waxaasoo dhan zacfaraan buu maryo uu tirtiray nebigu calayhi salaatu wasalaam mana gelin kacbada ilaa iyo baa la idhahda markii suuradaha laga tirtiray ayuu nebigu soo galay calayhi salaatu wasalaam dabeetana kacbada gudaheeda ayuu laba ragcadood ku dhex tukaday kadibna furihii kacbada wuxuu u dhiibay cumaan ibnu alxa nimankii marka horeba kacbada gacanta ku han jiray furayaasheeda oo xijaabadu reer bani shaybe bay marka hore filjaahiliya ahayd halkii baanu u daayo kamuu qaadin waxaa muuqata inta badan caadada nebiga calayhi salaatu wasalaam hadday dadku soo islaamaan cid mas-uuliyad haysay in si wax kala dhacaan wayna mas-uuliyaddiisa lagama qaadaynin isagoo markaa uu soo islaamo bes halkiisunbaa loogu dhiibayay nebigu alayh salaatu wasalaam dabeetana istileen buu ku sameeyey xajarulaswadkii dabeetana awaaf buu sameeyey isagoo takbiiranayo tahliil samaynayo ilaahay u mahad celinaya subxaana wa tacaala oo madaxiisana uu ku jiraba mikfarkii uu sitay koofiyaddii dagaalka uu sitay tii markii dambe intuu iska bixiyey waayo nebigu muxram may ahayn ayuu wuxuu xidhay baa laydhaha imaama sawdaa waana masaa'ilkay u daliishadaan culammadu qofku haddaan maka inuu geli karo isagoo aan muxram ahayn saas buu nebigu calayhi salaatu wasalaam kaga daahir yeelay kacbada wixii qudhun qarhaadh yaallay in kacbada waxaanoo sanama laga faydaa macnaheedu waxa weeyaan diintii wasaniyada inay u dhammaatay santarkii quraysheed iyo meeshay u soo xajtegi jireen iyo dhulkay isu iman jireen sanamadeedii marka lasoo daahiriyey ee laga soo ururiye waxba kuma hadhin riwaayaadka taariikhdu inkastoo sanad saxiix aanay ku aroorin waxa ay sheegaan markaa sanamadii meelaha kala yaallayn inuu nebigu alayh salaatu wasalaam ciidama u diray iyana soo daahiriya maalan waxaa la tilmaamaa khaalid ibnu waliid wuxuu diray nakhla oo sanamkii cuse la odhan jiray ayaa halkaa ooli jiray kaasoo dumi baa la yidhi camar ibnu caas wuxuu nebigu u diray baa la dhaha sanam ay hudayl lahayd saciid ibnu zayd alashali wuxuu u diray baa la dhahaa manaat waa kuwan qur-aanku sheegaya afara'aytum allaata walcuza wamanaata haaliata luqra waa sanamadaas baa la yidhahda baa raggaa loo kala diray oo mid walba la yidhi sanamkoodii soo baabi'i kuwaana markiiba waa la soo baabi'ey waxaad moodaa jasiirada in laga dhammaynayo wixii sanamo iyo qurunqadhaadh yaalay oo dhan fatxu maka sababteedaanay ku soo degtay aayaadkan qur-aan ilaahay leeyay idaa jaaa nasrullaahi waalfatx wara'ayta annaasa yadkhuluuna fii diin illaahi afwaaja fasabbix bixamdi rabbika wastaqfirhu innahu kaana tawaaba ilaahay leeya haddii alle nasrigiisu kuu yimaado iyo furashadiisu oo aad aragto dadkiioo diinta markaa kooxkooxu soo gelaya ilaahay isaga tasbiixso oo dembidhaaf ilaahay weydiiso ilaahay baa dembidhaaf badane waayo carabi waxay eegayshay qurayshi waxay yeesho qurayshi hadday islaamto ama laga xoog bato macnaheedu waxa weeyaan carab dee war damba kuma hadhin maadaama carab laga xoog batay oo dad ka mida ay salaamtay macnaheed waxa weeyaan waa dhacdo aad u weyn oo isbedel ku samaysay jaziira alcarabiya o dhan waayo waxaan madaxa laga jaray waa ra'sulkufrigii waa gaalada ciddii ugu waaweyneed waxaan madaxa laga jaray carab oo dhammi waxay u xaj tegi jirtay ama iman jirtay meeshan qurayshi joogto qurayshi marka hadday islaamtay macnaheedu waxa weeyaan inaanay hadhin wax badan oo kaloo la tilmaamaa qisaska ku saabsisan fatxu maka runtii waa iska soo koobaynaa nebigu calayhi salaatu wasalaam dhowr khudbadood buu akhriyey baa la yidhahdaa intii uu joogay maka maalintii hore khudbad ayuu ka akhriyay baa la yidhahdaa calaa baabi alkacba khudbaddaa hore wuxuu kaga warramay nebigu calayhi salaatu wasalaam qofka eh, khata'a loo dilo shubho camdiga ah nabarka waa loola kasay laakiin in kow lagaga siiyo looma eh, looma dilin khaطaa shubhu camdiga qofka lagu dilo iyo diyadiisa in boqol halaad oo afartan ay riman tahay oo caynkaasi in laga qaadayo ayuu sheegay nebigu calayh salaatu wasalaam wuxuu kaloo maalintaasi dumiyey nebigu uu yidhi ma'aathir iljaahiliya iyo wahaaraataha wixii jaahiliyada lagu kala sarrayn jiray ama lagu kala qaadan jiray iyo wixii isdilkooda waxaasoo dhan waxaanu soo reebay siqaayat alxaaji sadanat lbeyt ciddii haysatay in loo daayo khudbadii labaad ee uu nebigu jeediyey calayhi salaatu wasalaam wuxuu iyadana ku buriyey wixii xilfiyo iyo heshiisyo qabaa'ilku isku taageerayaane dulmiye jiray oo dhan wuxunbuu yidhi waxaa hadhaya wixii xilfiya ee ku saasibnaa xaqa in loo gargaaro iyo riximka xidhiidhintiisa wixii ku saabsiisnaa khudbadii saddexaad ee uu nebigu jeediyey calayhi salaatu wasalaam iyana wuxuu kaga hadlay baa la yidhaahdaa maka iyo inay xaraman aaminan tahay inaanay bannaanayn in ugaadheeda la dilo geeddeeda in la jaro qodoxdeeda in la gooyo eh, wixii ku dhex luma in la qaato dagaal in lagu sameeyo inaanay bannaanayn isagoo qura ilaahay saacad u baneeyey wakhtigii fatxu maka wuxuu khudbadaa kale nebigu ku caddeeyey calayhi salaatu wasalaam hijra inaanay jirin laa hijra bacda alfatx eh, makii maka la furtay kadib hijro damboo dadku maka uu ka hijroodo madiine uu hijroodaa inaanay jirin laakiin jihaadun waa niya wixii hadda ka dambeeya u yahay in la jihaado iyo niyo fiicanna la yimaado waayo dee makiba waxay noqotay maxay daaru islaam maxaa looga hijroonaya markan islaam baa ka talinaya waxa uu nebigu calayhi salaatu wasalaam muslimiinta bayca ama heshiis kula gelayey bacda alfatx wixii ka dambeeyey islaamnimo iyo iimaan iyo jihaad kulamu geli jirin baycada markii dambe hijro iyo inay soo hijroodaan khudbadii afraad wuxuu nebigu kaga hadlaa laydhaha calayhi salaau wasalaam ana man qutila lahu qatiilu ninka laga dilo cid inuu xaq u leeyahy in la kala doorna siiyo in uu qisaas qaadanayo qofka loo dilayo iyo inuu mag qaadanayo inuu isagu xaq u leeyahy axkaamtaasoo dhammi waxay si fiican loo cadcadeeyo ay soo degtay wakhtigaasi lagu jiray fatxu maka waxyaabaha fatxu maka laga faa'iida waxaa ka mid a ah qofku safarka markuu ku jiro inay u bannaantahay inuu soomo iyo inuu afura labadaba hadduu musaafir yahay oo safarku fii hayri macsiya uu yahay labaduba inay u bannaan tahay sidii aynu ku soo marnay inuu markuu kudayd meesha la ydhahda marayay nebigu calayh salaatu wasalaam afuray waxyaabaha eh, fatxu maka laga faa'iido waxaa ka mid a eh, markii uu nebigu magaalada furtay wuxuu yimi gurigii umuhani gabadhii la odhan jiray ilmaadeerka ahaayeen dabeetana sideed ragcadood oo fudfudud buu ku tukaday oo ay culammada badh ku tilmaamayaan waa sunna mu'akada waana waxaa loo yaqaano salaati duxaa culammada aan rumaysnayn salaatuduxuuna ay ku tilmaamayaan inay tahay salaad uu shukran lilaahi subxaana wa ama salaat lfatxi markaad dul furatay alla uu kuu gargaaro in sidaasi oo kale loo tukanayo waxay tilmaamaan fatxu maka waxyaabihii uu nebigu alayh salaatu wasalaam axkaamtu sheegay waxaa ka mid ah axaqu lmusaliin bilimaama dadka muminiinta qofka tukinaya imaamka u noqonaya inuu noqonayo akaruhum xifdan lilqur'aan qofba qofku qur-aanka uga xifdi badan ya uga fiican yahay inuu noqonayo dadka imaamkooda saxaabadiina dee waxaa la yaqaanaa ninka ugu qur-aanka xifdi badan leh dee cilmiga kalena isagaa u badnaa sideenan ma jirin in qur-aan quroo inta la xifdiyo qofkaanu wax badanba garanaynin ee nin qur-aan xifdisani dee caalim aan laga daba odhanin ayuu ahaa ayankan ninka qur-aanka xifdisane xifdigiisa ilaalinaya wuu ka imaamnimo fiican yahay ama wuu kaga roon yahay imaamnimada cid kale oo dhan waxyaabaha qisadan laga faa'iida waxaa ka mida bay idhahdeen muddati salaati alqasr ama muddati qasri salaa salaada musaafirku inta uu koobayo oo waxaa la yidhahdaa dhowr iyo tobankii cashe uu nebigu joogay magaalada tan dhammaanteed salaada wuu soo koobayey waxaa ka mida qisada tan eh, fatxu maka waxyaabaha axkaamtii laga faa'iiday inay bannaan tahay ammaanka ay bixiyaan haweenku waayo umuhani gabadhan la yidhaahdaa reerkan qabay laba ninoo ka mida ayay magangelyo siisay dabeetana calaa isidii dil baa la yidhaahdaa magangeliyadiiba iyaduna siise way u diiday nebiga calayhi salaatu wasalaam baa loo sheegay wuxuu idhi muhani cidday siisay magangeliyo anana waa siinay buu nebigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam marka culammada muslimiintii waxay ku tageen ammaanulmar'a jaa'is inuu yahay haweenayda muslimadda iyaduna cidday magangeliyo siisaa in magangelyadeedu ay soconayso axkaamta bay yidhahdaan laga faa'iiday axkaamtan aan sheegaya inta ugu badan le waxaad moodaa saxiixu muslim iyo bukhaari inay ku wada qoran yihiin waxaa ka mid ah nikaaxulmutca in iyadana ma ay ahayd markii ugu dambaysay ee si dhab a ah loo xaaraantinimeeyo aan ka noqnoqosho lahayn nikaaxulmutcuhu waa ninku inuu gabadh guursado muddo go'an muddo go'an inuu gabadh guursado yani gabadha guurkiiyo maya wixii kale waa la samaynayaa laakiin caqdigaa wuxuu ku xidhan yahay maxay muddo bil baynu isqabaynaa wiig baan ku qabayaa maalin baan ku qabaya waxay doonaysaa baa noqoto in muddo la ysqabo dabeetana la kala tago markii hore fi shariica way bannaanayd dabeetana waa la nasakhay haddana mar kalea la yaro banneeyey waa la nasakhay akhiiran culammadu waxay leeyihiinuun fadxu markaa ugu dambeeyey markii la yidhi waa mamnuuc culamada muslimiintiina taa maanta waa isku wada waafaqsantay shiicada itnay cashariyada mooyaane eraaniyiinta iyo kuwa shiicada itnay cashariyada ah ayaa iyagu weli aaminsan khuraafadaas haygaasi mansuukaa axkaamtu maalinta nebigu caddeeye calayhi salaatu wasalaam la tilmaamo waxaa ka mid a ah, walad alfuraash alwalad lilfrashi walilcaahir اlxajr qisadii ibnu waliida zamca sacd ibn abi waqaas iyo cabdi ibnu zacma labada nin eelka la yidhahda waxay isku qabteen ilmay isku qabsadeen ilmaha midna wuxuu leeyahay gabadhan aabbahay baa qabay oo gurigaygiiba ku dhalato waa ka ka kalena wuxuu leeyahay waa fii zamani aljaahiliya nimaan walaalahayn baa gabadha ka dhalay odagani ha qabee laakiin nin kalaa farax xumeeyo ka dhalay dabeetana waxaa la yidhi maya alwaladu lilfuraash gabadha ninkii qabuunbaa ilmaha le mar haddaan isagu dafirin isagaa yeelanaya masalada xukumkeedana maalintaasuu nebigu caddeeyey calayhi salaatu wasalaam waxaa ka mid a ah axkaamtu maalmaha nebigu caddeeyey nikaaxu lmushrik idaa aslamat zawjatu qabla inuu haddii ninka mushriga ah gabadhiisu ay ka soo hor islaamto oo intii ay ciddada ku jirto uu ninkiina soo islaamo inaan loo baahnayn caqdi cusub ee lagu celinayo gabadhii sidii ku dhacday safwaan ibnu umaya iyo cikramata bn abi jahl cikrama ninkii la odhan jiray wuu cararay oo ka mida raggiiu nebigu yidhi hala laayo xataa haddaa ugu timaadaan kacbada isagoo haysta laakiin gabadhiisaa islaamtay oo ka daba tagtay oo isagoo yaman iyo meela sii socda tidhi war nebiga ilaahay dadka wuu cafiyey haddaad cafis weydiisato u tagto saasa soo celisay dabeetana wuu soo noqdo wuu islaamay cafiskiisiina nebigu wuu ka aqbalay isaga safwaan iyo gabadhii gabadhiisii waa loo celiyey cikramana gabadhiisii sidii ayuu ku guursaday waxaa ka mid a ah axkaamtu fatxumaka nebigu caddeeye calayhi salaatu wasalaam baa lagu tilmaamaa qadiyada ah dardaaranka inaanu ninku dardaarmi karin xoolihiisa ulu wax ka badan yani marka ay timaado wakhtigaada aada u xanuunsato aad rabto inaad dardaaranto xoolaha aad ka tegayso waxaa kuu bannaan saddex meeloodoo meel ahaan inaad dardaaranto dadkii aan lahayn dhaxalkaaga inaad u dardaarantid maalan carruur agoon aad haysay dad kale aad mas-uulka ahayd qaraaba aad jirtay dad badanoo kugu tirsan muslimiin kaloo baahan oo aad uxiskasiin jirtay waxaad rabtaa inaad dardaaranto xoolahaaga inta ugu badan ee laguu ogoliyay inaad bixisaa waxa weeyaan maxay saddex meelood marka laga dhigo meel ahaan laba meelood ugu yaraan waxaa iska leh dadkii dhaxalka lahaa kuwaana ilaahay baa u qaybiyey adigu u qaybin mayse ilaahay baa yidhi yusiikum allahu fi anaa idinkala dardaarmaya ilahay yidhi carruurtiinna saan aniguuqaybiyun ha u qaybsanaato marka dhaxalka adigu waxaad xaq u leedahay inaad dardaaranto ulu sida qisada sacd ibn abi waqaas ee xanuunkiisaasi ku saabsan ay tilmaamayso sacad baa yidhi rasuulkiisiiyow inan quraan dhalo waa kaasoo xoolina waan dardaarmaya dabeetana waa loo diiday akhiiran waxaa loo ogolaaday ulu waxyaabaha axkaamta uu beriga kan ama wakhtiganu nebigu caddeeyey waxaa ka mid a ah nafaqadii a ahay ku saabsanayd odaygu hadduu aad u gacan adag yahay oo islaantu ay markuu shaadka meelaha sursuro jeebka intay wax ka yara saarto caruurta iyo ay biilka ugu yaro korkordhiso iyaduna inay iska bannaan tahay haddii odaygu marka hore oday gacan adag yahay oo laakiin bilmacruufun ay tahay nafaqadii carruurta iyo intanu waxa ku saabsiisan waxaa la yidhahaa abu sufyaan baa yaro gacanadka hinda bintu cutba ayaa ka soo cabatay dabeetana waxay tidhi ilaahay rasuulkiisiiyo haddaan dee waxoogaa ka qaado odaygo un dee carruurta iyo biilka ku bixiyo maxaa jiro bilmacruuf haddaad samaysa buu yidhi mashkilad maaha waxyaabaha waktiganuu nebigu caddeeyey waxaa ka mid a ah inay mamnuuc tay bayci alkhamri iyo maytada iyo asnaamta iyo waxaasoo dhan waxyaabaha axkaamta uu maalmahan caddeeyey nebigu waxaa ka mid ah calayh salaatu wasalaam dadka waaweyn ee aada u ciroobay inaanay fiicnayn ama u bannaanayn inay madow mariyaan in cirada la bedelaa inay qurux badan tahay laakiin xinno iyo katan iyo wixii la mid ah in la marmariyo lagu bedelo sidoo abiqaxaafa abibakar aabbihii maalintaas oo aad u timacad buu arko war nebigu kan madax wax u maraya buu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam abiqaxaafa madaxu aad u caddaaday waa abibakar aabbihii waxyaabaha maalintan uu nebigu calayhi salaatu wasalaam jideeyey waxaa iyana ka mid ahaa qadiyadii shafaacada ku saabsisnayd inaanay bannaanayn xad ilaahay xuduuddiisa ka mid ah gabadh baa waxadday makhsuumiyada yani gabadh quraysh ka dhalatay baa waxadday dabeetna waxaa la yidhi xukumku waa qacilyad in gacanta la jaro dabeetna waa laysku carcararo waxaa la yidhi war gabadhaa nebiga halagala hadlo nebiga calayh salaatu wasalaam yaa u tegaya baa la yidhi wax la wadwaday wadwaday wadwaday baa cid kaloo kula dhacdaa la waayo waxaa la yidhi usaamaha loo diro usaamata bnu zayd zayd ibnu xaria ninkiiuu nebigu soo korsaday ee markii dambena ilaahay ku tilmaamay tabanigu inaanu bannaanayn ilmo sheegashadu aanad dhalin inaanay bannaanayn zayd ibnu xaria la odhan jiray ee zaynab bintu jaxsh qabi jiray Eh, usamana waa wiilkii uu dhalay oo muayman uu ka dhalay iyana eh, gabadhii kale adoonta nebiga u ahaan jirtay calayhi salaatu wasalaam ee dadkii soo korayna ka mid ahay islaamihii ugu khayrka badnaa muslimiintana ku jirtay usama marka waxaa la yidhahdaa isagana nebigu wuu jeclaa aabbihiina wuu jeclaa zayd ibnu xaarithana waataynu soo marray ghaswatu mu'ta ciidankii saddexda kuna nin ahaa ninkii watee koowaad ee eh, calanka site ku shahiidoobay buu ahaa usaamo oo inankiisiiya oo uu nebigu aad u jeclaa oo nin dhallinyaro abaa la yidhi usaama u nebiga u tago oo qadiyadan kala hadal usaama markaa nebiga u yimi oo arrintiis yidhi kala hadal waa ka cadhooday baa nebigu la yidhi isagoo leh dadkii idinka idinka horreeyey waxay ku halaagsameen buu nebigu yidhi haddii miskiinku waxadana xukumkay ku oogaan haddii kuwooda wanwanaagsanaeyo odayadu ay waxadaanna waxaa la dhaha dawooda hebelo waa la iska sii daayaa ee ilaaha nafta maxamed gacantiisa ku jirtaan ku dhaartee ina nebi maxamed oo faatimii hadday xaddo gacantaan jarayaabuu nebigu yidhi inaana sii daynaynin idan fi shariica ma bannaana xukum ka mida axkaamta xuduudda alla jideeyey inaad shafaaco ka dalabto yacni waxa bannaan marka hore waad iska sii dayn kartaa tuuggii wax kaa xaday aad qabatay qasab maaha ilowaylo inaad maxkamadda geysa waad cafiyi kartaa waad iska sii dhaafi kartaa waad iska tag amaa haddii kiisku maxkamadda tago oo shareeca ku oga noqoto cidna loo jixinjixi maayo markaasi waa sidaa maxkamadda islaamiga uu hortegey waana wixii lagu helo haddii lagu waayana waa nasiibkii haddii lagu helana xukunka waa lagu fulinaya xadiikaasina wuxuu caddaynaya mabda ilmusaawaat amaama alqanuun in dadku uu ku siman yahay oo aan dadka la kala soocsoocin oo runtiina axkaam aada u tiro badan baa lagu tilmaamaa in fatxu maka ay ka ratibantay laakiin waxa ugu weynuun aynu odhan karnaa waxa weeyaan in islaamnimadii ay guulaysatay oo qalcaddii kufriga ugu weynayd ee jasiira alcarab ku taallay inay gacanta islaamka soo gashay sanamadii iyo wixii la caabudi jiro o dhanna in la tuuray maanta halkaas aynu ku joojinayna wallahu aclam